kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada markale iyo barnaamijkana kulanka kenya wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso maantana qodobo dhowreed ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona wararka ugu dambeeya dagaalka ka socda xaafadaha khaza waxaa sidoo kale ku jira barnaamijkeena wiil dhalay madaxweynaha mareykanka oo sheegay in xisbiga jamhuuriga mas-uuliyiin ku jira ay doonayaan inay dilaan madaxweynaha faransiiska oo ka walaacsan sida uu u maareynayo dadka diimaha kala duwan haysta ee uu xukumo madaxweynaha ruushkana waxaa la aaminsan yahay in qof kale loo ekeysiiyey si loo qaldo ama loo jahwareeriyo ilaaladiisa gaarka ah booliska maraykanku waxay wareysanayaan haweeney isku dayday inay gubto guri uu leeyahay ama uu lahaa nin u ololan jiray dadka madow xuquuqdooda godka adduunka ugu weyn iyo halka uu dunida kaga yaalo warbixin laga diyaaraad maqli doontaan waxaan sidoo kale dehaynaa sida warbaahinta shiinuhu u hadalhayso dhakhaatiir haweeney indheheeda ka soo saaray in ka badan lixdan xabo oo dirxi ah oo weliba nool nool xubnihi joogtada inoo ahaa barnaamijka qayb ka yihiin suugaantii kusoo dhawaada markale barnaamijkan kulanka keeni ہوئے bad oh, way kula dakaanto waxaan ahay midaasho dirqan wayday socotee waxaan ahay dooni badweyn kula dakaanto waxaan ahay midaasho dirqan wayday socotee yaa salaam allahayow dal ma aqaan allahayow dad ma aqaan qorida ad wadaanahay dow yahay garaari waa codka macaan fanaanada ilaah u naxariistay xalimo kaliif magool ayaa ku luqeynaysay heestan barnaamijkana kulanka keenan ayayna daafur tahay maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn siiya sharafcii heeda hooyaday waa tahay barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal qaybihiisa hore ayaan mareynaa idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan aanu sii soconaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulan wadajira ku yeeshay magaalada muqdisho waxa ay kaga doodeen miisaaniyadda sanadka soo socday labada kun iyo afar labaatanka dowladda soomaaliya ku shaqeynayso taasoo dhowaan xukuumadda ay soo ansixisay hal bilyan oo doolarna gaaraysa inkastoo arrimahan ama miisaaniyaddan maalmihii lasoo dhaafaba xildhibaanadu ay ka doodayeen haddana maanta ayaa ugu dambeyntii la ansixiyey waxaana uu u dhacday eh, ansixintu sidan koramka ee eh, labada gole golaha shacabka waa boqol konton iyo sideed aqalka sarena waa soddon iyo kow kooramku sidaa darteed markaa kooramku ay noo buuxaa mudana bismi illaahi raxmaan iraxiim walaalayaal maanta halka waxaynu isugu nimid labadii aqal ee baarlamaanka soomaaliya laba ajende ayaa halkaa i hor yaalla midi waxa weeye akhrintii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka ee miisaaniyadda midna waxa weeye xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mooshiin ay soo jeediyeen cod baan gelinaynaa marka miisaaniyadda ansixinteeda inta ogol gacantaa taagto dejiya dejiya dejiya dejiya yaa diidan dejiya yaa ka aamusay boqol siddeetan iyo lix baa oggolaatay saddex baa diiday aad iyo aad baad umaadsantihiin shirkuna waa ku guulaysanay waa inoo xiran yahay mahadsanida tahay gudoomiye cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee codkaasi ahaa waxa uu ka hadlayay kalfadhigii maanta xildhibaanadu ay yeesheen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo uu shir gudoominayay miisaaniyadda dowladda ku shaqeynaysana lagu ansixiyey xukuumadda soomaaliya ayaa miisaaniyadda dalka dhawaan gaarsiisay hal bilyan oo dollarka mareykanka ah haddii markaan aan eegnana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaa maanta mar kale kasoo muuqday ama kasoo muuqdayba maanta sarkaal horey uga tirsanaa dowladda soomaaliya gaar ahaana guddoomiye ku-xigeen kasoo noqday degmooyinka xamarweyne iyo hodan ee gobolka banaadir abuukar salaad maxamuud ayaa magaciisa layihaahdaa waxaa loo haystaa inuu al-shabaab oo la shaqeeyey balaan dhegeysanno xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada oo soo gudbiyey sida dembiyada loo haysta ninkan ama dacwadda kusoo oogay iyagoo goobta ka daaray marka horeba garsoorka maxkamadda maqashiiyey cod laga duubay guddoomiye ku-xigeenkan oo u waramaya idaacad ku hadasha afka ururka al-shabaab islamarkaana sheegaya in dowladda soomaaliya uu kaga baxay isagoo ku qanacsan kadibna dacwadahooda ama eedooda ayay usii guda galeen shasiyan ku qancay inaan ka tala baxo eh, shaqadii aan hayay anoo ku qanacsan eh, kadib markii aan baaritaano iyo baxsi aan sameeyey waxaan go-aansaday shaqadaas aan hayay in maaragtay ilaahi dartiis aan ugu baxo oo aan faraha kala baxo oo aniga aan noqdo qof ka madax banaan eh, maamulkaas iyo shaqadaas iyo waxyaabahaas ku aadan la shaqaynta qolooyinkaas dowladda eridada halkaas markay marayso eedeysanaha maanta o dhan wuxuu ka hadlayay shaqada uu u qabanayo dowladda arimo bulsho maxaa la dhahaa wadooyinka in la dhiso bulshada in la wacyigeliyo shabaabka uu la hadlaayo waraysi taleefona waaya cid qasbowsa ma laha cid qori ku haysa ma laha erayga riddada ah ninka shabaabkaa uma soo meerin asagay ka imaatay fikradeedii markaa ku qancay markaa baxti sameeyey dowladda ridada ah aboo karaa dhawey cid qasbowsa markaa ma laha oo qori ku hayso taleefona lagula hadliwaa ereygan uu isticmaalayo xataa ninka shabaabka u wareysana ma isticmaaloy asaga isticmaaloy sababtoo dowladdii uu ka tirsana ridowba ka aaminsan yahayba oo haddaba maxkamadda wuxuu ka hor sheegaya inuu ganacsi furanaayo oo shirkado uu furanayo shatigii shirkaddan waa lahayaa macnaha dhaqaaliyari xagga uma aadin diin la'aan xagga uma aadin oo diintu waa yaqaanay eedeysanaha argixisnimaduu caadi ugu beernayd oo wuxuu kala daalacanayey wuxuu sheegay in markii uu mareegta argixisada uu arkay daawaday uu ku qancay baxi uu sameeyey dowladdana uu arkay bacdama asaga uu ka tirsanaa fikirka wuu aaminsanaa argixisada mishinada uu fuliyey marka maxaa ka ahaa in laba qofoo muwaadiniin soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ka qaaday halkaas uu geeyey mid ka la dilay midna ilaa hadda uu ku maqan yahay shabaabkii mishinada kale waxaa ka ah inuu shabaab soo qaaday rag horjoogayaala oo eeraboorkan ka hooswaasiiyey mar labaadna uu ka soo dejiyey waa la qaban lahaa asaga hadduusa ahaan lahayn sababtoo ah asaga gaari madow wataa eedaysana hadda wuxuu sheegay in bacdamaa waraysigaas waxaa u dhiibay uu yidhi bacdamaa aniga xilka layga qaaday ganacsina aan geli rabay haddii shabaabnimo uusan aaminsaneen imisaa xilalka laga qaadaa oo magaalada muqdisho joogaan qaarkood ku ganacsado qaarkoodna iska joogaa ayagooba xilli helin xitaa ganacsi aan helin shabaabna uma tagin eedaysanaha wuu awooday intaas intaas inuu sameeyo ma aha cabsi wax uu xaggu aaday ee fikirka u aaminsan fikirka argagixisada iyo leynta shacabka ay leynayaan uu aaminsan yahay xamar wuu joogi karay qori ak fodhisamana dowladda siisay u haystaa waa loo sharciyeeyey xataa nin shabaab ka cabsanaa ma ahayn markuu xagga aadaya ee fikirkeedii oo aaminsanaa eedaysanahan shacabka soomaaliyeedna wuu khiyaanay dowladda soomaaliyedna wuu khiyaanay sideed sano ayuu eh, dowladda hay-adaha dowladda ka tirsanaa dhulka dawladda uu joogay arrimihii bulshadu rabay inuu ka shaqeeyo lugooyada shacabka ka shaqeynaya muxuu ka shaqeynaa degmada hodan imise qaraxa ka dhacday imise diladaa ka dhacday intuu xilka isagu waayay ah, waa tahay codkaasi waa sarkaal ka tirsan xeerarinta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaase ad maqlayseen uu ku oogayey dacwad guddoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha bulshada ee degmooyinka xamarweyne iyo hodan ee gobolka banaadir oo xilalkaasi kasoo qabtay abuukar ayaa la yidhahdaa magaciisa salaad maxamuud al-shabaab inuu u tegay ayuu ah, lagu eedeeyey wuu la shaqeynayey isaga nafsad ahaantiisa ayaa maxkamaddu fursad ay siisay bal in uu ka jawaabo eedaha loo jeedinayay marka yacni waxa uu jiraa waxay tahay aniga nin ganacsada ahay min waagaas inta aan waddanka turkiga ku maqnaay ganacsi aan leeyahay soo dhoofinaya waddan keenaaya ganacsigaas aan waddanka keenayay markaa inta imid waxaa igu bilaabatay wicitaan iyo imaw meesha lacagtaasna bixi ma arkay taariikhda aan aadaya meesha eh, eh, bishii todobaadeedii ahayd isla aaadeeda afar saa habeenimo intaan soo socday waxaa la soo geliyey social media barta al-shabaabaa la soo geliyey anigoona magaalada muqdisho soo galno afgooyo soo maraayo teleefonka la ii soo diraa waxaa la iigu sheegay in warkaas uu suuqa yaallo marka anaan hay-adaha amniga la xiriiray anaa xildhibaankayga iyo inta la hadlay ee adana waxaan rabaa inaad tago baaritaan aan maro waana haddii ani wax isku ogahay markaasaa meesha ka noqon lahay ama ayaga aan dhinacood aadi lahay ama aan noqon lahay qof oo ma aragtay e, e, e, ugu yaraan gabaadka la raadsada laakiin anaa hadlay oo dhahay hay amniga diyaara ah oo baaritaan anaana lagu heygo ku imaaday sababta aniga maadaama nimankan hadidaadooda taleefonkooda iy ugu bilaabatay dadaa waay aniga imaran habaabiye dhanho dowladdan waxay dhahday hadii aad qof xagga uula macaamilo dhibaataa loo geysana sidaas awgeed wakhtigaagii hore dhibaatada caddaymihii haddii aa heli kartid taleefanadii lagaa hadiida aa heli kartid in dhibkan uu kugu dhaca sheeg laakiin aniga waxaan kitaab jaamacu mari karaa weligii allahay inaanan qof bini aadamna aan dhibaateen shabaabna aanan weligay hal mesaj xataa aan wada shaqeyn aan la samayn codkaasna waa eedeysanaha mar guddoomiye ku-xigeen soo noqday degmooyinka hodani iyo xamulweyne ayuu ahaa maxkamadda ciidamada la horkeenay al-shabaab inuu la shaqeeyo ayaa lagu eedeeyey saad maqleysaana waxa uu sheegay in xandadaad al-shabaab uu kala kulmay maxkamadda ciidamada ayaa dhowaan go-aan ka gaari doonta sida guddoomiyaha maxkamadda uu sheegay barnaamijka aad waa kulanka keenan maxaa ku noolo waa tahay milatariga yuhuudda ayaa sheegay inay guriguri kula dagaalamayaan ama ay ka dagaalamayaan xaafadaha magaalada kaza ee dhulka marinka kaza ee dhulka reer falastiin iyagoo sheegay in koonfurta magaaladaasi ee xaafadaha qaar ay gudaha u galeen waxaana ay sheegeen in meelaha qaar ay kula dagaalamayaan dagaalyahanada ururka xamaas khan yunis oo kale oo dhulka falastiin ka mid ah waxaa la sheegay in lagu hareereeyey oo ciidamada yuhuudda ay taangiyo ku hareereeyeen iyagoo ka cabsi qabaa in halkaasi gurmud uga yimaado dhinaca ururka xamaas xerada qaxootiga ee jabaaliya layihahdo ee waqooyinka ku taala ayaa sidoo kale taangiyo isku hareereeyeen taasoo keentay in kumanaan qof ay deegaankaasi ku xayirmaan magaaladan waxaa la sheegay khaza iyo magaalooyin kale dhulka falastiin ku yaalaba inay go-doonsanaayeen maalmihii lasoo dhaafay habeenkii xaleyna mareykanku wuxuu hor istaagay qaraar kasoo bixi lahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqayay xabajoojin deg deg ah iyo in baniaadanimo la gaarsiiyo marinka khaza tirada dadka dhintay saacadii lasoo dhaafay ayaa kordhaysa waxaana dhaqaatiirtu ay sheegayaan in culays badan uu jiro dhimasho dadka la haysto ee yuhuudda ah ayaa sii kordhaysa sidoo kale waxaana ka mida ah baa laleeyahay gabadhada sahar bruj oo shan labaatan ahaa ayaa la xaqiijiyey in oo ka mida ah dadkii yahuudda lasoo qafaasheen in dagaalkan ay ku dhimatay xamaas ayaa sidoo kale weerartay dhulka xooga looga haysto iyagoo halkaasina ku dilay askar ka tirsan ciidamada xamaas ciidamada ciidamada yahuudda saraakiisha ururka xamaas ee qase maamulo ayaa sheegay in yahuuddu ay dileen in ka badan toddobiiyo toban kun iyo afar boqol oo qof olole argoosi ah dadkaas waxaa la sheegay toddoba kun oo kamid a ah inay caruur ahaayeen dhimashada iyo afduubka ayaa sidoo kale aada ugu sii badanaya dhulka yuhuudda ay xooga ku haysato muuqaalo lasoo bandhigay waxaa ka muuqanaya sawiro naxdin leh oo muujinaya wadooyinka oo dhiig badan uu kada u qulqulayo islamarkaana la sheegay dadka halkaa ku dhintay inay ku jiraan dhinacyadii dadkii afduub hanta loo haystay israa-el ayaa sheegtay in laba kamid mid a ah askarteeda ay ku dhaawacmeen iskudayga ay ku doonayaan inay ku badbaadiyaan mid kamid a ah dadka lahaystayaasha ah oo weli lagu haysta marinka qasa afaynu hadlay ciidamada yahuudda ayaa sheegay in aan la helin qof weli dadkii lahaystayaasha ahaa la aaminsan yahaa buu yidhi in xamaas ay dileen tiro badan oo kamid ah dadkii ay haysteen markii dagaalku uu bilowday macadda saraakiisha qaar siday hadalka u dhigayaan tirada ururka xamaas gacanta ay ku hayaan ee lahaystayaasha ah ee la aaminsan yahay dagaalkaas inay ku dhinteen qofka kaliya hadda warkiisa la helay waa haweeneyda shan jirka ah waxaan dalban doonaa in meydadka loo celiyo qeybo ka mid ah heshiis cusub hadda la gelayo mana joojin doono ilaa qof kasta uu gurigiisa ku noqdo ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay ciidamada israel arintan waxay imaaneysaa iyadoo dagaal xoogla uu ka socdo marinka qasa iyo magaalooyin kale oo dhulka falastiin ku yaala qiyaastiina waxaa la sheegay saako kale in konton qof lagu dilay bartamaha iyo koonfurta marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee xamaas imaam ciisho ayaa sheegtay in weli ay wado tirakoobka dadka lagu dilay dhulka khaza qanyunis magaalada laado waxaa la sheegay in taangiyadu ay hareereeyeen dadkan loo diidan yahay inay banaanka u baxaan mas-uuliyiinta xamaasna sheegeen dadka intoodii badan in xeryaha qaxootiga lagu go-doomiyey waxyaabaha sida gaarka ay ah, warbaahintu ilaa hadda ay u hadalhayso waxaa kamid ah sida ay sheegayaan wariyaasha jooga magaalada new york golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay cod u qaaday qaraar ku baaqayay xabajoojin deg deg ah oo laga sameeya marinka khaza laakiin codbixinta ka hor qabiyo qoraal ay diyaarisay dowladda isodaga imaaraadka carabta oo kaashatay ilaa dhowr iyo sagaashan wadan xubnaha ka ah qaramada midoobay waxaa loo gudbiyey xogayaha qaramada xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres waxaa lagu sheegay dadka khaza inay aada loo loogu eeganayo dhibaatada eh, lagu hayo oo yuhuudda ay ku hayso markaas kadib saddex toban xubnood oo ka mid ah xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa uayaa u codeeyay qaraarka halka boqortooyada ingiriiska ama dowladda u k ay ka aamustay mareykanka ayaa xubinta ah wuxuu ahaa baa xubinta kaliya ee diiday qoraalkaasi in la meel mariyo iyadoo sheegaysa ama adeegsatay awoodda ay ku leedahay ee ah fito bowerka ama codka qeyaxan isagoo warbaahinta la hadlayay kadib codeyntaasi wakiilka dowladda mareykanka waxauu yidhi ku dhawaad dhammaan tallaabooyinka la qaaday waxauu ahaa kuwa la iska dhitirayo ee khaza ka socda ma aha buu sida loo dhigay xulafadeena muhiimka ah ayaana sheegaysa qaraarka inuun ahayn cambaareyn islamarkaana lagu xadgudbayay xamaas ee wuxuu ahaa buu mid kale oo doonayso yuhuudduna isku difaacdo mareykanku waxa uu dhaleeceeyey dalal ay ka mid yihiin shiinaha iyo ruushka halka dowladda falastiin oo leh maqaam goobjoog oo kaliya ama korjoogta qaramada midoobaana ah, ay ugu yeertay qararkaasi guuldarro weyn oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku dhacday wadamada kale ee sanadkan ee sidoo kale ku jira golahaas waxaa sidoo toban inkastoo toban xubnood ay gaarayaan oo ay kamid yihiin brazil iyo jabaan iyo switzerland ayaa haddana waxa ay sheegeen inay aada uga xumaadeen markii mareykanku uu ka codeeyey ama uu diiday in loo la qaado tilaabada xabajoojinta ah ee loo cadan lahaa warbixinada kalena waxaa kamid ah wiil uu dhalay madaxweynaha dalka mareykanka joe biden oo ah hunter biden layidhaahdo ayaa ku eedeynaya xisbiga jamhuuriga ah inay doonayaan inay dilaan oo nafta ay dhaafiyaan isagoo isku dayaybuyii iyagoo isku dayay buu yidhi inay doonayaan ay weeqaan awoodda madaxweynenimada aabihiisi waxauu yidhi dhimashadayda waxa ay noqon lahayd buu yidhi xanuun ka weyn kan aabahaya ee hadda uu xamili karo da-da wiilkan oo la sheegay inuu yahay yaraanka madaxweynaha ayaa sheegay in xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay isku dayeen inay shirqoolaan ninkan waxaa la sheegay inuu yahay muusigiiste ama koox dadka muusiga garaaca warbixintanna wuxuu bixiyey jimcihii shalay ahayd qaybtii hore ee qoraalkiisa ama wareysigiisa waxa uu ku sheegay in xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo sagaal xubnood gaaraya ay isku dayeen khamiistii in ay dilaan jamhuuriyiintu waxa ay doonayaan inay dilaan wiilkayga si ay i awoodeed u yaqaan ayuu yidhi madaxweynuhu nabsad aqalka cad ayaa sheegay baaritaankii xilka qaadista koongareska ay ku sameeyeen madaxweynaha kal hore ama madaxweynihii hore inuu qeybtan ama ay ka ahayd mid aal godasho ah hunter biden oo ah nin si weyn u isticmaali jiray waxyaabaha maanka dooriya ayaa hadda waxaa gurigiisa ku ilaalinaya ciidamo gaara ah gurigiisa wuxuu ku yaalaa magaalada maliba la yihahdo oo california ka tirsan waxaana uu sheegay inuu saaxiib la noqday siduu hadalka u dhigay xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuwaasoo abaabulay shirqoolkiisa waxaan isku dayayaa inay waxay isku dayayaan inay sameeyaan wax kasta oo ay doonayaan inay ugu dilaan iyadoo la ogyahay inay noqon doonto xanuun weyn oo aabahay uu dareemi doono markaay dilaan ayuu yidhi maaha buu yidhi anigu nin sii raaciya ama isra raaciya hadallada noocan oo kale ah sidaa darteed waxaa hadda gacanta ku haya arrintan ciidamada ammaanka madaxweynaha waddankaas ayaa qoraal kooban oo soo saaray wuxuu ku sheegay baaritaano in lagu sameyn doono khamiistiina dacwad oogayaasha federaalka ee california ayaa gudbiyey eedeemo ay ku eedeynayaan hunter beden inuu ku guuldareystay inuu bixiyo lacago canshuuro ah oo lagu lahaa intii u udhexeysay sanadihii labada kun iyo lix iyo tobanki ilaa labada kun sagaal tobankii taas beddelkeedana uu doonayo in uu arintan si gaara ama indhaha caalamka ku jeediyo waxyaabaha sida gaarka loo haysta waxaa ka mid ah inuu daroogaadu isticmaali jiray waxaa kaloo wajihi doonaa wiilkan baaritaan gaara oo lagu eedeynayo inuu ka been sheegay isticmaalka daroogada ee heerka gaarka ah ama heerka sare ah taasoo ku qorneyd form codsi oo loo diray markii madaxweyne biden uu u duulay las vegas nevada jimcihii xaflad ololaha xogeynta saxaafadda ee catherine jamben ay warbaahinta ka sheekeysay waxay ku tiri waxaan baari doonaa oo gacanta lagu hayaa kiisaska la xiriira sheegashada wiilka madaxweynaha uu sheegtay inuu ka badbaaday shirqool la doonayay in lagu qaarijiyo madaxweynaha wadanka faransiiska emmanuel macrona waxa uu ku eedeynayaa ama lagu eedeynayaa inuu khiyaameeyey jamhuuriyadda faransiiska sida hadalka loo dhigay kadib markii uu ka qaybgalay xaflad dad yuhuuda ay dhiganayeen oo ka dhacday aqalka rasmiga ah ee magaalada baris wadankan waxaa mamnuuc ka ah in aad loo kala soocin diimaha madaxweynuhuna waxaa hadda uu ka fikarayaa ama wajahi doonaa culeys ah siduu u maaleyn lahaa dadka diimaha kala duwan haysta ee dadkiisa ama uu xukumo wadankan waxaa aada ugu badan diimaha dadka haysta ama dad diimo kala duwan haysta ayaa ku nool waxaana la daawaday ama muuqaalo soo qaaday ka muuqanayay isagoo ka qeyb galay xaflad ay lahaayeen dadka yuhuudda ah islamarkaana daaraya shumacan loo yaqaano xanukac ee gudaha aqalka madaxtooyada madaxweynaha ayaa ku cansoomay baan yidhi rabhaim corsenila inuu shido sideed nooc oo ka a ah shumacyada dadka yuhuudda ah ay shitaan taasoo calaamad u ah baan yidhi bilowga iidaha nalalka yuhuudda munaasabadan ayaa ahayd abaalmarin la guddoonsiinayay madaxweyne macron oo ku mutaysay baadee dadaalkiisa ka dhanka ah islaam nacaybka laakiin markii muuqaalkan xaflada uu kasoo muuqday baraha bulshadana lagu faafiyey kadib arintan cara ayaa ka dhalatay dadkuna faalooyin ayay ka bixiyeen fikradaha faransiiska ee dhammaan dadka aragti laga qaaday waxay ku sheegeen madaxweynuhu inuu sameeyey waxay ku tilmaameen fausbos oo ah in uu khiyaano qaran sameeyey intaan ognahay tani waa markii ugu horeysay ee ay dhacdo waajibinta calaamada guud ee dalka ee ah isku haynta dadka ayuu yiri david lesan oo ah nin mucaarad ku ah oo kasoo jeeda xisbiga garabka midig aqalka madaxtooyada elisiel yidhaahdo maaha meel diimeed ma tanaasuli kartid oo ma ku casumi kartid dad gaara ah, ayuu ninkan yidhi macron hadda waxa uu sidoo kale ka fakarayaa sidii uu arintan xal uga heli lahaa xitaa qaar ka kamid ah dadka yahuuda ee faransiiska degan ayaa arrintan si weyn u hadlaya waxaana sheegeen in ay ahayd waxaan hore loo filaynin sharciga ayaa la sheegay ama dastuurka wadankaas waxaa ku qoran madaxdu inaysan mararka qaar si gaara ah diimahooda u muujin karin madaxweynaha dalka faransiiska macron ayaa booqasho ku tagay goobta lagu dhisay ee notre dam la ama biweyn biixiran weyna halkaas oo markii warbaahintan ay soo baxday ama wararkan soo baxeen uu ku sugnaa macron waxa uu sidoo kale jebiyey caqiidada jamhuuriyadda oo qarniyo badan jirtay waxay dadka dhaleecaynayaan ama dadka dhaleeceeya u arkaan inay tahay arintan si arin weyn oo u galay haddii uu madaxweynuhu dhab ahaan fal ah sameyn lahaa ama uu ka qaybgeli lahaa xafladda taasi runtii waxay ahaan lahayd jebinta calaamada iyo caqiidada wadankaas laakiin taas ma dhicin ayaa sidoo kale lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay aqalka madaxtooyada warbaahintana markii dambe ay la wadaagtay haweeney ka tirsan aqalka dalkaasi faransiiska ee madaxtooyada looga arrimiyo waxaa ka yar muddo toddoba bilooda wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar ee sanadkan macron waxa uu booqday dhulka yuhuudda waxa uunu soo jeediyey isbahaysi caalami ah oo ka dhana ururka xamaas si lamidana waxa uu xilligaasi sheegay inay muhiim tahay in looga adkaado buu yiri xamaas laguna qaado duulaan xooga sida kii lagu qaaday buu yiri ururkii daacish ee wadamo badan oo gobolka bariga dhexe ka talinayay ama xilligaasi ku xoogaysnaa aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen kalgacaalkanadi waayay maladniiludiyo jiir ambaawigul dhantu codadyadan ku haysaa lahankeedu maladnieeludiyo jiir ambaawaygu ladantu sida laabta laabta xunshadan talaxiibaysho sida laba jir laba jir huraadaan sida laba jir laba jir huraadaan intaa ku la xawsanaay sida laabta laabta xunshadan ka la xiiba yeesho sida laba jir laba jir ogaadaan sida laba jir laba jir ogaadaan ilaa kusoo la xawsanaa halliliiji waranka kallikaysan xididada halliliiji waranka kallikaysan xididada xodtaan laxogka laydhigini soo laaban dooni xodtaan laxogka laydhigini soo laaban dooni halliliiji waranka kallikaysan xididada madqalle xubka laydhigini solaaban dooni madqalle xubka laydhigini solaaban dooni habeenkii geeyo diriireen lugti faraas garaacdee luunku guracaano looyaan ka diriireen lexadiisyu goobti faraaska ka raacdee luuku gowracaano sida laash laash badweyn baan u lecliicayaayo sida laamu sida laash laash badweyn baan nicniicayayo sida sida laamu halliliiji waranka ka likaysan halliliiji codadka macaan fanaaniinta ilaahay u naxariistay axmed nuur jangow iyo sidoo kale siraad cabdulla ogeys ayaa heystan ku luuqeynayay lahasho ayaa halku yiraahdaa ereyda heestan waxaa laga hayaa bashiir salaad ciro aadkii heesii soo baxa ayaana qeyb ka tahay qeyb bayna nooga tahay barnaamijkeena kulanka kenen heese kale ayaa noo soo socda iyo warbixino kale oo ka kooban markan haddii aan si kooban u eegno qaar ka midna warbixinada noo yaalana waxaa ka mid a ah, dad goobjoogayaal ahaa ayaa joojiyey qof dumara oo dooneysay inay gubto ama ay dabqabadsiiso guri uu dekanaa ama uu lahaa ninkii u weeran xuquuqda dadka madow ee mareykanka martin luther king ee magaalada atlanta gobolka georgia booliska ayaa markii dambe goobta yimid haweenadaasna xiray saraakiisha ayaa sheegay in laba degdeg ah ay haweeneydan ka qaadeen islamarkaana ay xireen haweeneydan waxaa hadda ciidamadu ay weydiinayaan su-aalo gaara ah sababta ku qasabtay inay isku daydo gurigaas inay gubto naftigeedu waa haweeney madow ah koox dhaqaatiira ayaa in ka badan lixdan xabo oo dirxiya darxiya oo weliba nool waxay kasoo saareen indhaha haweeney dalkaasi u dhalatay oo ay qalliin ku sameeyeen haweeneydan magaceeda waa lama sheegin hase haatee waxaa la sheegay indhaha inay cuncuni jireen sidaa darteedna qalinkan loogu sameeyey markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa la diyaaraa wariyeen efrax axmed mahadsanid burhaan waa maalin sabdi a ah. taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaalka bisha diseembar sanadkuna waa laba kun saddex labaatan waa maalinta saddex boqol afartan saddexaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo laba labaatan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii ciidamada badda mareykanka iyo dowladaha saaxiibka la ah ayaa kasoo degay xeebaha soomaaliya gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho kadib qaraar sanadkaasi kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintaasi waxaa bilowday howlgalkii qaramada midoobay u bixisay howlgalka rajo soo celinta maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii maxkamadihii islaamka ayaa mamnuucay ama joojiyey gaadiidkii u safri jiray xilligaasi magaalada baydhabo oo waagaasi xarun u ahayd dowladii kumeel gaarka ahayd maanta oo kale sanadii labadii kun iyo tobankii safaaradda jabuuti ee magaalada muqdisho ayaa la furay sagaal iyo toban sano kadib maanta oo kale sanadkii labadii kun kooiyo tobankii xogayihii guud ee qaramada midoobay ee xilligaasi bankimoon ayaa yimid magaalada muqdisho maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo tobankii ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ayaa al-shabaab ka qabsaday magaalada jowhar oo ay muddo maamulayeen maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii dowladda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo bandhigtay xasan xanafi xaaji oo al-shabaab u qaabilsanaa warbaahinta xasan xanafi oo markii dambe maxkamadda dul ku fulisay waxaa loo haystay dilka iyo shirqoolista wariirayaal al-shabaab ay dileen maanta oo kale sanadii hore ee laba kun labaiyo labaatankii qarax gaarigiisa lala eegtay ayaa lagu dilay taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa ee gobolka gedo cabdiraxmaan bakaal kooke maanta oo kale sanadii kun lix boqol shan iyo labaatankii dowladihii xilligaasi ingiriiska iyo holand ayaa kala saxiixday heshiis dhanka ciidamada ah maanta oo kale sanadii kun lix boqol sideed iyo kontonkii ciidamadii xilligaasi ee dalka holland ayaa qabsaday magaala xeebeedka koylaan ee dalka hindiya maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaal soddonkii ruushka ayaa weerar xagga cirka ah ku qaaday magaalada helsinki ee caasimada dalka fiinland maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol koo iyo afartankii dowladii xilligaasi ee dalka shiinaha ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ahaa dowladihii kale ee dalalka jabaan jarmalka iyo talyaaniga ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol afartankii ciidamo ingiriis ah ayaa ku duulay magaalooyin ku yaala dalka masar oo waagaasi talyaanigu haystay guud ahaana waa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo burhaan diiniya qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa tahay aad aada umaasan tahay waryahan efraah axmed oo noo xasuusinaysay qaar ka mida dhacdooyinkai ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markaana kusoo dhawaada xubinteennii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay waxaa la yidhi boholyowga iyo caashaqaa howli baday weyne hadba waxaan baraarugay hurdada goor habeen barahe busihiiyo waxaan hiifayaa waa barkimihiiye riyaan kula balweeyaa dad yahow bilicsantaydii anigoo u bogayaa haddana buuqi kiciyaaye booskeedii oo maran ayaan soo bardadayaaye bishintiiyo faruurtaan markaa baga u ruugaaye markaasaan furaashkaiyo bustaha xara la buurtaa oo hadda gorgarowma waxaadna leedahay sidow ii barkaday hurda kama bogto ibariidsayo waygu baahaye adaankuu bukaa may bogsiin kartaa waarma waxay ku tidhi buurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa waaqlow mayngaru waydi hakaba banaanshe buurto kitaa banooda ballankaan ahaaye wardaba dhammaantii waxaa ka tagteen nin jacaylku ku beerkiyo kala jaray bagiiso maadi doono baanu adan kula ballamaya aryaadhaha waxaa kaloo layidhi badaanaan ku dhacay sideen uga baxaa badbaadaa alleh waadigosbedela warwali kaa leeray baxnaanaadaydii beruka sorreentaydii waa barkuma taaleehe war hadalka waa ku buuqdaan anigii riyadayda dhexdeenna ka baxee waxaan uga jeeday waxaan joogaa banaadir haddaad ii baahantee miyaad soo bixi kartaa basraax lama weynaye war gorgarow haddaad waagii baryaba bajaaj raacdhiiba tahay walaada buqay lahayn obow ma biibuu saaran yahay war waxaa kaloo rag hadduu isbahaysto inta baadiye aado bannaan aan la marayniyo buqca geed ka harsaayo war aan baadil ahayn oo ka fog beenta la sheego oo haddii beledkeenna iyo bulshadii la dhex geeyo qof islaama boggiisa bugto aan ku abuurin waa in laysu bilkaysho bayaankii laga gaaro basar loo tabiyahay sida looda bacaac iyo mboojaal meel ku xahaysanimba meela ka boodiyo isku buuqu ma fiicnee hadalkiina bisleeyo warka boyntu war waxa kaloo la yidhi anigoo beled xaawa jooga muxuu burca iiga yeeray war waa sidaad u tilmaantaee dad jacayl isku seegaa mid sawdkiisu ahaa intii aad soconaysoo noloshaadu sugnayd ama aad ka sarraysoo da'dii dhaaftay saqiirka sabankaad hanaqaad iyo inan soogan ahayd iyo haddood dhaaftay sarkaal sarreeyay weligaa ma ku saaqi jacayl inta kaa saray meeloo micidiisa sakiintiiyo kugu sayray sunta ah. sambabkaaga dhexdiisiiyo qulubtaadana seexdo saldhig weyn ka samaystay dabeed saantii iyo seedii rabbigaagu sameeyey sallax ma isku noqdeen murug aan sal lahayn oo niyadaada soloyn iyo fakar laysku sargooyey markii saacad la joogaba ma kuu soo sawirmeen saqda leylka habeenka dadka oo dhani seexday qofaan soo soconaynin ama sii soconaynin sanqartii ma dareento sug sidaad u lahayd ma caddaatay salaaddu wah emadeerow lixdan jirbaata may dhibkaaska geliyi labaatan jirba rooge war axmeddeerow sababkale hamoodine suntiisii habeenadan maad ka seexan weyso seedahow ku gooye wareedhahay qofta waa ballansaneenoo singal baan ku ogaayay heblayaa ninka siiyey tolka maa sadaqeeyey masakaan lagu dhiibay samir baan ku ogaayey maxay ii sugi weyday wayla saayiri layda tolow maa la sanceeyey oday way saniftaaye miyaa loo sandulleeyey way ka soomi lahayda yaa baabuurka u saaray yaa sagootiyey heedhe yaa sasoorye ka qaatay yaa baarsoo sasabaayey sacab yaa u tumaayey yarta yaa mari hebla heblasaan ma ahayna sixir maa la cabsiiyey <laughs> waryaa maalin walba sangallaydlaganaadofaaasaydhebelanguurtawar kalemaanay caashaq waxba kama taqaanaane jacaylkii rikaatada ahaa raanga igu dheliye rafashiya galgaladaan dhammaan raani igu saariye ha yeeshee ran uma haysan iyo caashaqaa runahe been iyo riyaan moodi jiray laysku raadiyeye inuu yahay rafaad iyo xanuun ruuxda ku abuuran raysataya kolkii aan isdhaho raadsan nolol fiican hadba soo rogaan celisidii jin iyo ruuxan war rag waa rafaad shee carays ururka alshabaab wuxuu yidhi reer mudugnimaad ugu heshay doonayseen aryaadaha jacayl ku waalateene baarlamaanka lamadihiisa gole waa fadhiisteen waxayna ansixiyeen miisaaniyadda lama kun iyo labaataniyo afarta waxay ansaxsadeen mushaar kordhin waxayna ugu dambaysta mushaarkoori ka dhigteen shan kun anaa gadhay anaana gadistay miyay bilaabeen ba'a ah, ubow mase korsanhayaanin waradhahay soomaalidu waxay ku maamaadaa miyir qabaa marti soora xildhibaanadu bulshada soomaaliya dhan bay matelaan bajad ku filan inay helaan mushaarka loo badiyana way tahay miisaaniyadda dawladduna hal bilyan waa dhaaftay mar haddii dhaqaalihii kordheen in mushaarka xildhibaanada loo badiyo oo shaqaalaha rayidkaa loo badiyo oo ciidamada loo badiyo way tahay waana bilow hadda xildhibaanadiyaa loo badiyey hay-adaha kaleo aan sheegana waa lagu tegi doonaa marka maxaa adinka idin waalaya war wali kale dheegi jiray lankoohata ah, kahor guriga aniga mas-uule eri soorta ani kariye hoola ani maale owlaadda ani ilaaliye eri markaas intii dheri markaas kudkudo eritaha saaridi ya anagooye iyo sidanka dugaydaada madaasa soortay eritaanka deedati markaasa meeray hiblaayey igu tir igana tir war waxaa kaloo la yidhi bartiyaqaan bari uma kororto war kalamaanay risaqmaanac lama noqdee baarlamaanka iyagu wuxuu buuqo oo bakeerida jabshaba mushaarkii badsaday waayahay wallaweynay qabyo qoraalkii ka bixi doontaan aryaadhaha anigu baarlamaanka la yaabi maayo waxaa hore loo yidhi ratii walba raabtiisiiyo rabadiintiisiiyow raabya ratii walba raabtiisii iyo raba diintiisii warabya warnimiyoon baarlamaan la agbad sidii midiidini beesidii la gaaba meelnimad elka aamole faday ciidamadan mushaarkalan kordhiyoy war kalemaane waxaa la yidhi rajo muuqataa dalka loo raree hadal aan run ahayn rabshadayaan lagu beerin war kalemaanay dastuurkii oo qabyaa inay tooda meel marshaan walleebtuhun baa iga galay aryaaldalabo waxaa kaloo hore loo yidhi tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadii baad aanaan tuhma tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadii baadaanaan tuhma waaryaarahin wallaweynay taariikhda dunida iyadoo istabataal ninba meel ku tuurte warwaaqlow taaha dhaaf lankamadiitiistootookaldaantoley warkaamaanay hadalka waa badisin dadkana waa cagataane cunaqabataynta hubka waatii waddanka laga qaaday ciidamadana dhowaan si heer saraha loo qalabaynayaa cirka iyo badda iyo dhulkaba qawaariijtana wakhti tirsanoo taariikhaysan baa lagu soo afjarayaa waxaana ku xigi doona maxkamaa la yidhi dadka sida sharci darradaa ah isaga buuqo waxay rabaan sheega ayaa iyagana xabsiyada laga xaadiri doonaa marka haddeer fiirsada ha gargaraacinin albaabadee war axmed dheero waa dimuqraadiye ma xorriyatulqawmkaad ka soo hor jeedaa wah waddanka afarinusaan inoo nefismaniindiidase emed war madaxweyne xasan sheikh gabiye wuxuu yidhi waxa aanu taagnahay oonu xidhay tuutaha tarmi garashadeeda ubadkuna tacliinta iyo ha tageen war madaxweynaha war kama haysiine wuxuu u safray dalka jabuuti wuxuuna ka qaybgelayaa shirka afartan iyo koowaad ee urur goboleedka igaad isaga iyo madaxweynaha jabuutina kulan gaar ahay yeesheen oo ay uga hadlayeen amniga geeska afrika naw waar muuse bixina maxaa hargeysa ku koobay ila madaxdii adduunka waa kuwaase warwar mahaysiini guddoomiye ku-xigeenkii hore degmooyinka xamurweyne iyo hodan abuukar saalax maxamuud ayaa maxkamadda ciidamada la soo taagay waxaana loo haystaa inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab caddaymaha maxkamadda la hor keenin waxaa ka mid ah codadkiisa oo uu sheeganayo inuu dowladda ka baxay shabaabna u galay hadda waxaa leelinina naftiisa loogama roonay soome hadduu asagu isku markhaati fura ma markhaati kale u baahan yahay walaal shabaabku duurkay jireen nooga soo durugiye kuwa derasho sarela hadeer jaalka loo diraye dadka kale hubshay yay fidmadu degelka saamaynay war dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray warwaaqlo waliba ku tabtay kii dumirabo samir haddii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaargarow in lagu dilo wareedhaayo war ma haysaane madaxa ciidamada kacdoonka cali jeyte cismaan oo cutubi ciidamada deegaanka ka mida ah u khudbaynaya wuxuu yidhi rag badan oo aan jeclayn oo geesiyaalaha dagaalkan socdo ku dhintoo ku shahiiday haddii aan kuwa cusub dhimanna kuwii hore wax macnaa iyo taariikha oo yeelanayaan male marka waxaan nala kaga baahan yahay inaan si degdega ah uga xurayno deegaanada cadowgu kaga haray dalka sida ceelbuur iyo galhareeri iyo deegaanada kale ee weli cadowga gacanta ugu jira war cali jaytan wuxuu kaloo yidhi si carruurteenna iyo gabdhaheennu xurriyad ugu noolaadaan waa inaan annagu dhimanno war cali jayta waxaa kaloo yidhi oo ku celceliya haddii alla idma shabaab gacmahaynaan dalka uga suulinaynaa aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi ow ficil ka dhashay falyaqowl oo leesla fahmo waa fuula ficil ka dhashay falyaqowl oo leesla fahmo waa fuula war kalemaanee waxba ma ogodiine madaxweynaha kenya william ruuto wuxuu yidhi lama ciqaabi kara macallimiinta idinka ka soo cararay al-shabaab sababtoo ah cadow in laga cararo mararka qaar naftaa qasbaysa madaxweynaha kiya ma wuxuu maqlay aamintaye aamintaye naftoorad bay kugu aamintaa war arrintaas waa kenyaatige soomaalidu inay shabaab iska dhicisa maahana inay ka carartaa ma bannaana warobaan cabdulla raage allahu naxariistee wuxuu yidhi inaan mawdku daynayn ragowgii dulan ma qaataan warbow hadaba waxay maraysaa shabaabkii isbaxbaxi jiray waa la baacsaday war abwaan caraysba wuxuu yidhi dulmigii la biiriyay ilaah waa banjariyaaye qawaariijtii baar firatay ay baga ma kuu laynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa siinay baaddii aad ku noolaa jirtaiyo biilkii ma istaagay dhaaxaad isbuubuunistee ba'ay ma kaa yeedhay xubintii kalemaana dhegeysateen barnaamijkeena kulanka keenan ayayna u dambeysaa una mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarin iyo farsamo ee dadkana dhegeysanayaba codka macaan fanaanka ilaahay haw naxariistay ee eh, axmed mooga ayaan kaga tegaynaa heesta taageer allaha iyo nabadgelyo baa meel ku tuurte taariikhda dunida iyadoo isdabatal ninbaa meel ku tuurte aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay u tabaabulshayste aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay u tabaabulshayste taageera lahayow arrintaydan kala tan adaa toosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tan adaa toosin karaye abaalada adduunkee nin kastaba u taalla anigay i turqdo abaalada adduunkee nin kastaba taalla anigay i turqdo tagogahay jabiso ka tallaabsan waayo waaniganta soobe tagogahay jabisoo ka tallaabsan waayo waaniganta soobe taageera lahayow arrintaydan kalatal tal adaa toosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala kal adaa toosin karaye maraya xoogay jacayliga tan roomba turuqyo laxaadiyo tamaraya xoogay jacayliga tan roomba igu tiirshaygeedo xadhig igu tigtigayo waan tiicayaaye igu tiiri shaygeedo xadhig igu tigtigayo waan tiicayae taageera arrintaydan kala tag adaa toosin karaye taageera arrintaydan kala tag adaa toosin karaye ninbaa meel ku tuurte taariikhda dunida iyadoo isdabatal ninbaa meel ku tuurte aniguna tusmaysto qayrkay halkuu tegay u tabaabulshayste aniguna tusmaysto qayrkay halku tegi u tabaabulshayste taageera lahayow arrintaydan kala tan adaa toosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tag adaa toosin karaye